bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى وqala عliي بن الxasn samعت bna mصcb yqul kafrat الجahmiyaة fي غyri mوضع min kitaab الlah waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaam maxamed ibni ismaaciil albukhaariyi raximahu اllahu tacaala baabkii koowaad baana ku dhex jirnay oo uu ku radinayay jahmiyada iyo ahlu tacdiilka waxa uu yidhi marka waqaala caliyu bnu lxasan caliy bnu lxasan waxa uu yidhi caliy bnu lxasan ibni shaqiiq abu cabdiraxmaan hiqat imaamu xaafid min kibaari alcaashira ayuu ahaa waa shuyuukhdii uu bukhaari soo gaaray qaala samictu bna muscabin ibnu muscabkanna waa khaarijatu bnu muscab ibni khaarija abulxajaaj alkhuraasaaniy isaga xagga riwaayada waa daciif oo lama ictimaado laakiin xagga imaamada waa nin imaamu caalimo ah. haddana marka riwaayadiisa ma ahan waxa la qabsanaye isaga hadalkiisa waayo waxa laga hadlaya laba shay marka in la kala fahmo waa daruuri marna ninka khabar buu soo guurina marka uu khabar soo guurinaayo laabudda inuu fiqo yahay laakiin marka isaga hadalka uu isaga ku saabsan yahay de haddii uu imaam faqiih qof diinta eh, ku leh lug ku leh weyn ku leh haddii uu yahay wa in kaana haba ahaado xagga riwaayada iyo xifdiga haba ka liito laakiin isaga warkiisa waxaa lagu qiimeynayaa marka hadba inta imaamadiisu ay la eg tahay hadda marka naaqil maaha waa warkiisa waa waxa laga hadlayo ayb marka khaarijatu bnu muscab waxaan maqlay buu yidhi cali bnu lxasan baa dhahayo waxaan maqlay ibnu muscab oo dhahayo kafarat iljahmiyatu jahmiyadii way kufrisay waa gaalowday fii gayri mawdicin min kitaabi illahi mowdic wax ka aan ahayn hal meel waxaan ahayn oo ilaahay kitaabkiisa ka mid ah ayay ku kufrisay qowluhum waxaa ka mid a marka meelahaasi qowluhum hadalkooda ay dhahayaan ina aljannata jannadu tafnaa waa baaba-aysaa caqaa'idkooda wax kamida buu sheegayaa xun wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala allana wuxuu yidhi ina haadaakani la risqunaa annaga risqigeenna waaye maa lahu min nafaad baabi'itaan iyo go'itaan ma leh markaa jannadiiba alla uu ka warramayaa ma go-ayso alla leeyahay iyaguna waxay dhaheen waa go-aysaa faman qaala qofkii yidhaahdo innahaa tanfadu waa dhammaanaysaa qofkii yidhaahdo faqad kafara waa kufriyey wa qaala alla wuxuu yidhi ukuluhaa daa'imun wadilluhaa waxaa laga cunaya jannada waa daa'im waa joogto ama miro ha ahaado ama cunto kale ha ahaada wadilluhaa hooskeedana daa'imun waaye daa'im iyo marka waa go-e waa iska soo horjeedaan faman qaala qofkii yidhaahdo innahu laa yaduumu ma joogta noqonayo ma daa'im noqonayo faqad kafara waa gaaloobay qofkaas wa qaala wuxuu alla yidhi laa maqtuucatin walaa mamnuuca mid la jarayo oo la goynaya ma aha mid la diidayo oo la mancinayana ma aha faman qaala qofkii yihaa inahaa tanqaicu way go-aysaa faqad kafara qur aankiibuu ila diiday wa qaala wuxuu alla yidhi cataa'an gayra majduud yacni waa siismo alla uu siinayo taas oo aan go-aynin faman qaala qofkii yidhaa inahaa tanqaicu faqad kafar ayb cabdullahi bn imaam axmed fi sunna ayuu kusoo saaray abubakr alkhalaalna sidoo kale wa qaala wuxuu yidhi oo kale isla khaarijatu bnu muscab waaye abligu ljahmiyata jahmiyada gaarsiiya annahum kufaarun inay yihiin kufaar wa ana nisaa'ahum haweenkooduna tawaaliqu kuwa furan inay yihiin naagahana waa ka furan yihiin buu hadda hadalkan iyo hadallo kalow keeni doono iyo waxaa ka muuqato takfiirinta jahmiyadu in uu yahay takfiir cala alacyaan leanna naagihii waa ka furan tahay marka la leeyahay noocan maa waxaa laga dheehan karaa ama uu ka muuqan karaa inay tahay takfiir bilcayn kufri marka caynta lagu ridaayo qofka ayaa hadalladan ka muuqda laakiin masalada taxriirkeeda imaam axmed baa aada u taxriiriyey isagaana dabcan de mixnada ku dhex jiray imaam axmed marka iyo culimada salafka siday u badnaayeen takfiirinta ay jahmiyadu takfiiriyaan laba dhinacay ahayd hadallada caamka ah ee ka imaanayo waa takfiir binowc ee takfiir bilcayn ma ahayn waxaana ku tusaya takfiir binowc inay tahay fekerkan oo jahminimada nin waa keenay nin dadkuu ugu yeeraa midna dadkuu ku qasbaa oo qofkii aan dhihin waa la dilayaa buu leeyahay imaam axmed marka kuwii ugu darnaay oo dadka ku dili jiray ku xiri jiray ma'muun iyo waathiq iyo muctasim iyo ma gaalaysiinin acyaantooda bal waxaa la sheegay inuu u ducay jiray mararka qaar waxaana isagu markaasi uu ay ahayd sida meesha uu ka duulayo waxay ahayd dadkaani in dad culumo ah ay qaldeen oo ay u haystaan diintii saxda ahaydba inay sidaas tahay jacaylkooda ka farabatay shubhada ay ku akrinayaan baa ka badatay dad kale maba dhegaysanayaan banaan binaan calaa dalika marka imaam axmed marka mid mid uma uunan gaalaysiinin jahmiyada si kale haddaan cibaarada u dhigo qof kasta oo aaminsan caqiidada jahmiyada waa gaal sidaa maunan qabin inuunan qabinna marka dee taa waxaa ku tusayo ma'muun iyo muctasim iyo waahiq iyo gaalo kama ahayn agt agtooda dhinac waa geestaas marka waa takfiir binnawc ma ahan marka dhinaca marka laga fiiriyo takfiir bilcayn ma aha ayb mas'alo kale waxa ay noqonaysaa ma jirtaa dad acyaan uu gaalaysiiyey alimaam axmed oo uu ku gaalaysiiyey caqiidadan jahmiyada darteed way jiraan khadiibulbaqdaadi taariikh baqdaad wuxuu ku soo saaray imaam axmed inuu gaalaysiiyey axmed ibnu abi du'aad axmed ibnu abi du-aad waa ninka qaadiga u ahaa ma'muun oo aada marka keenay mixnadana isaga ka dambeeyey marka axmed wuu gaalaysiiyey bishri lmariisina bitacyiin ayay u gaalaysiiyeen oo alimaam allaalakaa'i abulqaasim hibatullaahi allaalakaa'iy wuxuu sheegay ilaa soddon imaam oo a'imada selafka ka mida bishri lmarisi inay gaalaysiiyeen bishri lmarisina qofu ahaa dabcan meeshaa marka waxaad ka fahmaysaa bacdi nnaasna way gaalaysii jireen qaarkoodna ma gaalaysii jirin hadba marka waxay fiirinayeen qiyaamu lxuja xujada inay oogantay iyo in kale iyo xaalkeedu siday tahay marka nusuustan caamka ah waxay u badan tahay marka waa takfiir binawc ee ma ahan takfiir marka bilcayn cayn marka wax lagu takfiirinayo ama takfiir cala alcayn maahan waa cala annawc ayb waxay marka aan noo yimaado aathaar sidaan oo kale ana macnaha un baan ku wadaynaa sidaasaana marka loo fahmaa dadkan fikerkan qabayna waxay isugu jireen kuwa iyaga muta-awiliin iska ahaa oo ay xaqu sidaas u mooday xujana aanay ku oogmin kuwa mucaanidiin bay ahaayeen kuwaba sibay ahaayeen culimmadii salafkana marka waxay ula dhaqmi jireen hadba qofka siday xujada ugu ooganto axkaamta marka ay bacdi nnaas ay saareen waa min baab wuxuu noqonayaa markaasi waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa waa waaqicatu cayn qofkaas ayuu ogaaday xaalkiisa iyo xujada say ugu ogantay iyo si kale ayuu ogaaday markuu ogaaday kabacdi buu xukun saaray marka laakiin lama dhihi karo hebel maadaama xukunkaa la saaray isagana uu fikraddaasoo kale uu qabo isna waa gaal iyadoo kaal looga qiyaas qaadanayo ma la dhahayo leanna maxaa yeelay arrintu waa waxaa weeyaan waqaa'icu acyaanin ayb juska juska sideed iyo labaatanaadna ibnu taymiya wou ku sheegaa arrintaa lafteeda ayb wa qaala bnu lmubaarak calaa haadaa marka dadka dhahayo dee culamadan xadiidku waa mukafiriin oo dadkay gaalaysiiyaan iyo yacni waxa ay gaalaysiiyaan waa cala alacyaan markay tahay waa dad xujadu ay ku oogeen waaye marka ay cumuum tahayna hadda cid mucayana maba gaalaysiininba iyaga oo nooc bay wax ku gaalaysiiyaan takfiirinta marka nooc in wax lagu gaalaysiiyana qur-aankay xataa ku jirtaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam oo lama dhihi karo cidna gaalnimo looma nisbay karo iyada lafteeda waa quluwi kale ayb waqaala bnu lmubaarak ibnu lmubaarak waxa uu yidhi can macmarin waa macmar bnu rashid abu curwa can qataadata wa huwa qataadaة bnu dacaama asaduusiy wakalimathu alqaaha ilى maryama waruuxu minhu qaala wuxuu yidhi qataada huwa qowluhu waa ilaahay qowlkiisa kun fakaana waa ahaaday marka ciise aayadda marka macnaheedu wa kelimatuhu macnaheedu waxay tahay kelmadda ayuu ku samaysmay ciise ee ciise ilaahay kelmaddiisa ma aha leanna ciise waa makhluuq kelimatullaahina sifa ilaahay leeyahay marka wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama marka la leeyahay ilaahay kelmaddiisii waayo iyada ayuu ku samaysmay waa meesha marka aayaddan marka halkan wuxuu u keenayaa waxay tahay jahmiyada marka waxay ka dhigataa maadaama ciise oo makhluuqa kelimadii alla waayo la yidhi ee qur-aanka inuu makhluuq yahay maxaa diidayay dhahayaan marka leanna bacdu makhluuqaatihi ilaahay makhluuqaadkiisa qaar ka mida waxaa lagu sheegay kelmaddii alle inay yihiin tafsiirka marka selafku ku ijmaaceen oo aayadda muxuu noqday marka wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama dadka habar iyo oday baa dhaleen nini naag baa markaa ay ka dhasheen laakiin ciise nabiyullaahi ciisa isaga hooyo unbaa dhashay aabba ma uunan dhalin muxuu ku samaysmay kun ayuu alla yidhi fasaara waa ahaaday marka kuntii buu ku samaysmay ayib haddii marka kun la yidhaahdo waa makhluuq makhluuq baa makhluuq sameeyey baa meesha ka soo baxaya marka waana marka caqiida foolxun ilaahayna waa kala duway amarkan kun iyo wuxuu kala duway iyo wixii ku samaysmay waa kala duway fii suurati alacraaf alla muxuu yidhi alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay wuxuu leeyahay abuurista khalqiga iyo waalamru khalqigii iyo marka amarkii labaa waa la kala saaray lianna cadafku muxuu keenaa mughaayaru keenaa marka khalqigaani kunta ayuu ku samaysmayba marka makhluuqu iyo amarka waa kala duwan yihiin amarka alle waa hadalka uu ilaahay ku hadlaayo waa la kala duway marka innagana inaan kala duuno qaala huwa qowluhu kun weeyaan fakaana marka wou ahaaday ciise nabiyullaahi ciisa ayb aharkan marka qataada waxaa ka wariyey cabdurazaaq fii tafsiirihi wa qaala macdaanu macdaan waxa uu yidhi macdaan marka waa ayb nusakha qaar ibnu macdaan bay dhigayaan waana khata ayb macdaan marka alimaamu dahabi wuxuu yihi rawaa gayru waaxidin can macdaan aladi yaquulu fiihi ibnu lmubaarak huwa axad labdaan waa nin uun caabid oo zaahid ah buu ahaa ibnulmubaarakna uu dhihi jiray axad labdaal sa'altu thawriya thawri markaa jarxigiisii iyo tacdiilkiisii lama hayo qaala sa'altu thawriya thawri baan su buu yidhi sufyaan thawri wa huwa macakum aynamaa kuntum qaala wuxuu yidhi thawri cilmuhu ilaahay waa mid idinla jiro meel walboo aada ahaataan markaasuu wuxuu ku fasiray qaala cilmuhu ilaahay cilmigiisaa meel walba idinla joogo ama isaga carshiguu ka sarreeya kelmaddan marka muxuu u keenay imaamu albukhaari meeshaan wuxuu u keenay jahmiyada waxay qabaan ilaahay inuu meel kasta joogo marka ay sidaa dhahayaanna waxay deliishanayaan wahuwa macakum aynamaa kuntum aayaddan godka ay gelayaan ka saarayaan marka wuxuu rabaa inuu yidhaahda maciyada alle ilaahay meel walbood ahaataan waa idinla jiraa maahan yacni meel walbuu joogaa alle daatadiisu ay joogtaa maahane cilmigiisa iyo ogaalku alle idinkula joogaa arrintaa iyadaa marka waa ijmaac culimada qaarkood waxay soo rareen ay soo guuriyeen ijmaac wahuwa macakum ay cilmiga in loo jeedo imaamu shaaficina waxaan ogsoonahay inuu dhihi jiray sida khatiibulbaqdaadi uu warinayo fi lfaqihi walmutafaqih xadiidka wuxuu yidhi alaa iyo aayadda calaa daahirihi daahirkiisa waay daahirkaa laga leexin maayo ilaa waxaa laga leexinayaa haddii ay leexiso qariino qariinadiibuu fasiray imaamu shaafici marka qariinadiibuu marka wuxuu yidhi waxay noqonaysaa nas waxyi ah oo alle rasuul ka yimid qariino xoog badan waayo oo muraadka aayadda laga leeyahay laga fahmi karo ama wuxuu yidhi arin ay ku ijmaaceen culimada qariinadu marka hadday tahay qariina mujma eh, mujmacun calayha oo aimadu aynan isku khilaafin waa xoog badan tahay loogama qiyaasan kara marka mid culimaduba diidayba waxaa qalada marka mararka qaar yimaado tanoo kale marka la arko ay bicilmihi ayuu wuxuu ku leeyahay alraxmaanu cala alcarshista waana bicilmihi waay ama istowlaa baa lagu macnaynayaa lianna tanba waa la ta'wiiliyey taasna ha la ta'wiiliyo nooc marka wuxuu u baxayaa qofka qur-aankii inuu isku garaaco qaarkiis qaarka kale uu ku garaaco sidaasna ma sax maaha qur-aanka sida aan saxaabada iyo taabiciinta lafdiga qur-aanka siday ayagan usoo noogu soo naqliyeen ayaa macnihiisana ah, iyaga ay noogu soo naqliyeen waa ka ogolaanaynaa marka macnaha ayb iyaga marka meel aynan dhihin bicilmihi waayo innaga haddaan dhahno marka waa qiyaas maca alfaariq waay meeshii iyagu ay isku wada raaceen inay daahirka ka leexiyaan qariinadaas isku raacitaanka ay isku raaceen baa qariino xoog badan ah xaquna meesha unbuu jiraa waman yushaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi maa tawallaa ayb marka meeshaa marka sidaas waay isaga keliyana maaha sufyaanu thawriye xataa imaamu tirmidi fii jaamicihi markuu sheegayo eh, suuratu eh, suuratu lxadiid abwaabu tafsiir suurat lxadiid wuxuu keenayaa xadiidkii eh, dacfigana uu ku jiray dabcan ee ahaa haddii midkiin xarig haddii la laalaadiyo lagu laalaadiyo dhulka kiisa toddobaad lahabada cala allaahi ilaahay buu ku hooban lahaa xariggaas yacnii dhulka toddobeeyo ee toddobaad haddii xarig midkiin ou laalaadiyo ou dhulka hoos ku sii daayo lahabada cala allah imaamu tirmidi xadiidkaas markuu wariyey kadib wuxuu yidhi waxaa laga wadaa buu yidhi calaa cilmi illaahi wallaahu tacaala fowqa carshihi ilaahay cilmigiisaa laga wadaayo amaa alleh isaga carshigu ka sarreeya marka kitaabadii diinta ama axaadiidtu ku taallay haddii tafsiirkana aan laga laga aqbalin xadiidka ay soo wariyaanna waa la raacayaa la dhaho de waa foolxumo iyo dhibaato hadhowna la yidhaha diin cusub waxaa wato qofkii a'immadaa ku dayanayay miyaa diin cusub wato mase ninkan isagu isku garaacaya aayadaha diin cusub wato waa la fahmi karaa ayb wa qaala abulwaliid abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik aطayaalisiy ayb aharkii haddaan soo dhaafnay ajuri iyo yaa wariyeen iyo bayhaqi fi lasmaa sifaat wa qaala abulwaliid abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik aطayaalisiy shuyuukhda bukhaari buu ka mid yahay qaala samictu yaxya bna saciidin baan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahayo wadakara lahu qowman dad ayuu sheegay yaquuluuna dhahayaan wadukira lahu qawmun dad ayaa loo sheegay saasaa roon qowman buu dhigay ayb yaquuluuna dhahayaan alqur'aanu makhluuq faqaala wuxuu yidhi kayfa yasnacuun ama lahuda in laga daayo oo wadakara qowman dadu isaga sheegay in la dhaho ayb haddii kale lahuda ay meesha ku jirto wadukira lahu qowmun dad baa loo sheegay isaga yah wadukira lahu waxaa loo sheegay ana qowman waa toosan tahay saasaa sax sifiican ana qowman dad yaquuluuna inay dhahayaan alqur'aanu makhluuq faqaala wuxuu yidhi kayfa yasnacuuna sidee bay yeelayaan biqul huwa allahu axad qul huwa allahu axad say dhahayaan kayfa yasnacuuna biqowlihi inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana yani wuxuu ka wadaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana haddii la yidhaahdo waa makhluuq ee makhluuq ma dhihi karaa anaa ilaahay ma dhihi karaa waa may yani wuxuu ka rabaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana keliya waxay u suubantaa ilaahay inuu dhahayo hadalkaas wa qaala cafaanu cafaan ibnu muslim asafaar waxa uu yidhi man qaala qul huwa allahu axad makhluuqun weeyaan fahuwa kaafirun wa qaala caliyu bnu cabdillaahi waa caliy bnu lmadini alqur'aanu kalaamullahi qur-aanku waa ilaahay hadalkiisa man qaala qofkii yidhaahdo inahu makhluuqun waa makhluuq fa huwa kaafirun waa gaal laa yusallaa khalfahu gadaashiisa lagu tukan maayo lagu daba tukan maayo wa qaala wakiicun wakiic bnu ljaraaxna waxa uu yidhi aharkan hadda aan soo marnay lalakaa'i baa warinaya fi sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca wa qaala wakiicun wakiic wuxuu yidhi man kadaba bixadiidi ismaaciil qofkii beeniyo xadiidki ismaaciil ismaaciilkan waa ayo waa ismaaciil bnu abi khaalid can qaysin waa qays bnu abi xaazim can jariirin waa jariir bn cabdillahi albajali can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama fi ru'yati ilaahay aragtidiisa ku saabsanaa jannada lagu arkayo xadiidkaas qofkii beeniyo fa huwa jahmiyun waa jahmi faxdaruuhu iska ilaaliyo ka digtoonaada meeshaanna waa marka caqiido kale oo fool xun oo jahmiyadu ay qabeen waxay qabeen iyagu in ilaahay aan la arkaynin qiyaamo haddii la taga alla lama arkaayay leeyihiin iyagu marka alla lama arkaayo maxay diidan yihiin markaas waa in la fahmaa waxay diidan yihiin waxay leeyihiin waxaan haddii yani haddii la yidhaha shaygaasi waa la arkaa macnaheedu marka waxay tahay dhinac buu kaa xigaa jiha ayaa meesha imaanaysay leeyihiin ee jihana ilaahay waa ka nasahan yahay inaga marka maadaama sidaa aan qabno ayay leeyihiin oo jiha ou alla ka nasahan yahay waa la arkayaa waxaa ka dhalanaya jiha iyo taxyiiz ayaa ka dhalanaya ay leeyihiin waxyaabahaas oo dhanna hadda waxaa weeyaan dee kayfiye iyo baabkeed la aadayo innaga ilaahay allay makhluuq isma shabahaan lafdigan jihadana sooma aroorin nafyan wa itbaatan waxaan leenahay laakiin alla waa la arkayaa maadaama nebigiisu yidhi qur-aankana ay ku jirto aragtida waa rumaynayna aragtidaasna ilaahay lama ixaadayn karo lama koobi karo laakiin qofku labadiisaan indhood qofkii jannada gala ilaahay waa ku arkaa leanna saddex aayadood oo qur-aanka ku jirtaba waa sheegayaan wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo maalinkaa waa ifaayaan rabbigood bayna fiirinayaan marka indhaha in lagu arkayo indhihu wejiyaalkay ku yaallaan weji baa la sheegay nadar baa la sheegay ilaa ayaa lagu gudbiyey waxaasoo dhan marka waxay tilmaan u yihiin ama daliil cad u yihiin rabbi in la arkayo labada indhoodna lagu arkayo qiyaamaha qofkii jannada gala ayb aayadda kale imaamu shaafici imaam axmed baa ka fahmeen kalaa inahum can rabbihim yowma lamaxjuubuun gaalada haddii lagu cadaabay qiyaamaha in ilaahay aynan arkaynin mu'minkii marka maxaa lagu hawaabinaa marka inuu arkaayo soo gaalkii waxaa la yidhi waxaa lagu ciqaabay ilaahay ma arkaayo waa laga xijaaba mu'minkiina ma laga xijaabaa marka isku mid ma noqonayaano marka fahamka fiiri a'imada fahamkooda ayb aayadda kalena waxay ahayd liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada nebigaa fasiray kamaa fii saxiixi muslim ziyaadada ma taqaanaan aragtidii allow ku fasiray saddex aayad waay marka xadiidka mutawaatirka uu sheegaya kanna waa kaasaa walidalika alimaamu daara qutni kitaabu mas'aladan ka alifay kitaabu ru'ya la yidhaaha oo ibnu xajar iyo culimo badan ay wax ka soo naqlinayaan waxaa mushkilaha ah marka kitaabkaas inuu kowthari inkiraayo uu leeyahay imaamu daara qutni kitaab aru'ya la yidhaha maba leh buu dhahaya ibnu xajar waxbuu ka naqlinay suyuudi fi duri lmanhuur waxbuu ka naqlinay suyuudi kitaabkiisa duru lmanhuur ee tafsiirka aathaar badan buu kasoo naqlinayaa kitaabkaas daara qutni waxaas marka in laga dhigo yacni in xujo sidii in la helay maanta dhan wuxuu ku leeyahay marka kitaabkan sanadka lagu warinaya waxaa ku jiro ibnu kadash ibnu kaadashna waa daciif buu leeyahay war sanad goormaa la fiiriyaa sanad waxaa looga kaaftoomaa istifaadada iyo tawaaturka sanad waa looga kaaftoomaa kitaabkani hadduu leeyahay imaamu daara qutni hadday tawaaturtay cinda alculamaa sanadkan marka ibnu kadash uu ku jiro adiga aragtay maa miyaa tawaaturkaas looga tegayaa waa jahli marka meel yaal dad baas cilmi u maleeyey dhibaato marka ru'yadii marka qofka beeniyaa wuxuu ka dhigay jahmi ru'yada marka dadka waxay ku yihiin jahmiyada iyo muctazilada waa isku dhan ma la arkaayay dhahayaan ilaahay waxyaabaha marka ay qabsanayaanna laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara ilaahay aragyadu ma haleelaan baa la yidhi bay dhahayan idraagu maxaa laga wadaa ixaado waay ma koobi karaan waay dhinac kasta eh, marka ilaahay waa la arkaya haddaan ku dhaho waa la koobaa maa laga wadaa maya nafyulidraag marka waa nafyulixaada aayadahan kalena mujaradu ru'yay sugayaan saasay aayaduhu marka ku kulmayaan amase in la yidhaha laa tudrikuhu labsaaru fi dunyaa waay naam soo ma garanin aayadaha qur-aanka in la jamciyo waay laysu geeyo waxaa kalay qabsanayaan qaala lam tarani walidalika zamaqshari wuxuu yidhaahdaa lantani tufiidu nafya wata'biid waxay keeneen nafyi nafyigaasuna weliba waa wax abadi ah lan taraani weligaa ima arkaysidaa laga wadaab ayuu leeyahay waa kuwa marka nuxaadu ku qabsadaan oo ibnu ibnu hishaam uu ka mid yahay fi e, qadri nadaha xataa ibnu maaliga kaafiyada midan khulaasada alfiyada tan laga soo gaabiyey waa ku naqdiyey meeshaas waman ra'a nafya bilan mu'abada faqowla hurdud wa siwaahu facdudha saasuu yidhi marka lantaraaniyadana inaysan keenaynin taabiid keenayninna waxaaba daliil u ah aayadaha qur-aanka walan yatamanowhu abadan buu ilaah yidhi yahuudda weligood geeri ma tamaninayaan qiyaamaha marka la tagana inay tamaninayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuka ayay dhahayaan dhimashada waa tamanin doonaan soo maaha marka taabiidku qur-aanka laftiisa waa diidaa ta kale aayadda ay soo deliishadeen in ilaahay la arkaayayba tusee see ku tusee falamaa tajallaa rabbuhu liljabali ilaahay buur oo jamaadaada istusay mu'min addoonkiisa ah miyuunan istusi karin marka ayb midda kale nebiyullaahi muusa wax mustaxiil ilaahay ka ah inuu su-aalo suuragal maaha nebi ilaahay oo cilmi leh waa yani muctasiladan waxay caqligooda ku fahmeen miyuu nebi ilaahay fahmi waayeyna ee isaga marka hadday mustaxiil ilaahay ka tahay muxuu u dhahayaa rabbi arinii anduru ilayka ilaahu iskaytus muxuu u dhahayaa waa inaynan mustaxiil ahayn jaa-is ay tahay nacam ayb e, ashaacirada mas'aladan ru'yada iyagu waxay qabaan waxay leeyihiin ilaahay waa la arkaa laakiin meelna lagama arkaayo marka alla waa la arkaya hore lagama arkaayo gadaal lagama arkayo nafyigii bay bilaabayan marka midig ma laga arkaayo bidix ma laga arkaayo kor lagama arkaayo hoosna lagama arkaayo ee taas macnaheedu waa maxay ma la arkaayo walidalika alimaam yaxya bnu abi lkhayr alcumrani saaxibu kitaab ilbayaan kitaabkiisa intisaarka wuxuu ku yidhi warka ashaaciradu qadamat rijlan waakarad ukhraa lugna horay soo dhigatay lugna gadaalay dhigatay yani ahluxadiidkiina ma raacin waay muctasiladiina ma raacin ee ru'yada markuu ilaahay nebigu uu ka hadlayana muxuu yidhi inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna alqamar soo maa dayaxa xaggee laga arkaa koraa laga feeriyaa soo yani rabbi mar walba korow jiraa marka kor baa laga feerinaa leanna culuwi mutlaq buu ilaahay leeyahay oo marna ilaahay makhluuqa ma soo dhexgalayo makhluuqiisa waa ka sarreeya alle subxaanahu watacaala waxa laysku shabahayna waa ru'yada ee ma ahan mar'iga qamarka iyo ilaahay in laysku shabahaya maaha ayaga ee aragtida waay sidaad u arkaysaanaad dayaxan yaad rabbina u arkaysaan warkaas marka war aad ucad iyaga marka waxba sooma kordhinin marka ma rumaysnaa la dhihi karaa ilaahay baa la arkaa waqaala wakiicun man kadaba bixadiidi ismaaciil can qaysin can jariirin can الnabiy sal ly slama fi ru'yati ku saabsan fahuwa qofkii beeniyaa fahuwa jahmiyun waa jahmi faxdaruuhu ka digtoonaada iska ilaaliya waayahay e, ahluxadiidku marka ilaahay in qiyaamaha la arkaayo ay qabaan e, bilaa kayfiyatin inaga ma garan karna kayfiyada ixaadana ma jirto wa bilaa ixaadatin lanna ilaahay cadamadiisa annaga ma koobi karno dhinac kasta kama koobi karno ayb mar walba allah subxaanahu watacaalana inuu sarreeyo ilaa haddaad adigu rumaysay culuwiga alleh mar walba ilaahay inuu sarreeyo haddaad qiran tahay rabbi mar kastood jannada markaad ku arkaysana wuu kaa koreeya alleh marna aduu ilaahay kulama sinna mana kaa hooseeyo ayb waayahay qaala waqaala abulwaliid waa hishaam bnu cabdilmalik aطayaalisy man qaala qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafirun waa gaal waman lam yacqid qofkuusan guntin qalbuhu qalbigiisa calaa ana alqur'aana qur'aanku laysa bimakhluuqin makhluuq inuunan ahayn qofkuunan qalbigiisu guntin fahuwa khaarijun can lislaam qof islaamka ka baxayo waa qof islaamkii ka baxsan marka laba shay buu sheegay qofkii qur-aanku waa makhluuq yidhaahna inuu gaal yahay qofkaan caqiidaynin qur-aanku yani taa cagsigeeda qur-aanku inuunan ahayn yani qofka eh, aan caqiidaynin qur-aanku sifa eh, yani kalaamka alle sifa alle inuu yahay oo qur-aanku inuusan makhluuq ahayn sidaa qofka aan caqiidaynin fa huwa khaarijun can lislaami islaamku waa ka baxsan yahay sida lagu badbaadaya marka waa maxay in la yidhaha alqur'aanu kalaamu اllahi gayru makhluuq dadka qaar baa laga yaabaa inay yidha war waxa laysku hayo waa musxafkan qur-aanka ku yaala taas waa waxa laga hadlayna ee kalaamullahi annaga kama hadlayno dayib waa yahay isaga laftiisa marka bukhaari aad buu u faahfaahin doonaa musxafkan waxa ku qorani maxay yihiin waa kalaamullaahi hayru makhluuq markaas wuxuu ku leehay oo qaddan iyo warqaddan miyaa miyaa ayaan makhluuq ahayn wuu keeni doonaa bukhaari qadda iyo warqadda iyo ficilka qofku waa makhluuq kuwaas laakiin waxaa ku qoran musxafkaasi shayga maktuubka ah alkitaabatu waa makhluuqatun waalmaktuubu hayru makhluuq musxafka waxa ku qoran waa kalaam alleh waxaana ku tusaya qad iyo warqad inay ka weyn tahay arrintu musxafkaas qofkii qashinka ku tuura muxuu noqonaa waa gaal qad iyo warqad haddaad warqad cad ku madmadoobayso qad oo aada qashinka ku tuurto maxaa noqonaysaa waxba tan marka maxaad gaal ugu noqotay tanna a ugu no ayaadan ugu noqoninna shaygan maktuubka abaa baa kalaamullaahi ee qaddaani iyo warqaddaani iyadu makhluuq inay tahay waa la ogyahay halkaas dooddu maaha ayb ta kale ilaahay wuxuu yidhi qur-aankii iyadoo la akrinaayo uu qof akrinaayo ayuu leeyahay kalaamullaahi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah imaam axmed wuxuu yidhi miman yasmac yaa laga maqlaa qur-aanka marka in la yidhaahdo dhulka laguma akriyo xaqiiqa ilaahay kalaamkiisa dhulka laguma akriyo mana yaallo in la dhaho waa gaalnimo leanna maxaa yeelay waa alqur'aanu makhluuqun in la yidhiyo kale la midka waana majaaz in la yidhaahdo marka kalaamullaahi majaazay ku tahay in la yidhaahdana warkaas waa makhluuq weeyaan tuxfatulmuriidkana marka baajuuri waaba qariraa in arrintaas makhluuq in la dhihi karo oo aynan dhib lahayn ayuu qariraa marka kutubtaas de iyo ama iyagaa qaldan ama kutubtan a'immadan waaweyn ay qorayaan yaa qaladka uu ku jiraa labadooda mid uun in la fiiriyo waay de waxa qaladka uu ku jirana kutubtan maahan maxaa yeelay dadkani waa a'imatu ddiin waa dadka aan ku cibaadeysanno axaadiidta ay soo naqliyeen ayb kuwaasna marka kuwana waa mutaakhiriin ayb dadka iyagana marka dhahaya mas'aladan lagama hadlaayana oo anigu qur-aanka waxaan dhahayaa kalaamullahi bis xagga xagga u dhaafi maayo waaqifiya la yidhaha iyaguna salafku waa bidcaysii jireen iyada lafteeda dadaa waxay leey masaladan warkeeda ma raba inaan galo nacam kalaamullaahi bisaan joogaa aniga nacam waa in kalaamullaahi hayru makhluuq in lagu daro nacam leanna maadaama ay tahay wax laysku hayo maanta caqiidana ay tahdo inaad mowqif ka leedahay waaqifinimo lama ogola ayb qaala abu cabdillaahi marka aharkan eh, alwaliid bnu cabdilmalik bukhaari sheekhiisaba waa isagaa halkan ku wariyey khallaalna fi sunna ayuu kusoo saaray ibnu bata fi libana lalaka'ina sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca qaala abu cabdillaahi waa imaamu lbukhaari laftiisa hadda waxa hadlaya nadartu waxaan fiiriyey fii kalaami lyahuudi waannasaara waxaan ku tadaburay oon aad u eegay yahuud iyo nasaara hadalkooda walmajuus iyo mawalmajuusi iyo majuusta hadalkooda famaa ra'aytu maanan arkin qowman qolo qolada oo adalla ka dhumitaan badan ka baadinimo badan fii kufrihim gaalnimadooda dhexdeeda minhum iyaga kuwan yacni ugaga baadinimo badan ma aanan arkin jahmiyadu ujeedaa marka yahuud iyo nasaare iyo majuus warkooda waan arkay ma aanan arkin qolo maca kufrihim ka baadinimo badan minhum jahmiyadan ka baadinimo badan wa inii aniguna wuxuu yidhi imaamu lbukhaari laastajhilu waan jaahil waan jaahilaysanayaa oo qof yacnii eh, wa inii laastajhilu man laa yukafiruhum waa yacnii waxaan jahli ku xukumayaa qofka aan gaalaysiinaynin iyaga ilaa man qof ma ahane laa yacrifu kufrahum gaalnimadooda aan aqoonin ma ahan dee qof aan isaga waxba ka aqoonin gaalnimadooda ama aan fahmaynin maahane ee qof iyaga gaalnimadooda fahamsan oo haddana aan gaalnimo ku xukumaynin de qof cilmi yaqaan maahan qofkaas hadalkanna marka imaam albukhaari aad baa marka mashhuur buu ka yahay waana laga soo naqliyaa warkan oo xataa aimada kasoo naqlisay waxaa ka mid ah alimaamu lbayhaqi kitaabkiisa alasmaa sifaat wa qaala markaa qofka hadda haddii uusan iyagu caqaa'idkooda iyo aaraa'dooda uusan aqoonin waa baabkiis laakiin qof cilmi akhriyey ama wax ka fahmay haddana aan iyaga gaalnimadooda arkaynin waa wax la yaab leh waxaa ka daran iyadana zamankan dad badan oo dhahayo de wixii nimankan gaalnimadooda lagu ogaan lahaa yaan la akrinin haddii la yidhaha iyadana waa ka daran dad baa marka waxay yidhaahdaan caqiidada qur-aanka iyo axaadiidtan umaha iyo haloo loo daayo ad haddaad bukhaari akhrisato iyo muslim iyo abu da akhrisato caqiido maa kaa maqan buu kuleeyahay hadalkaas marka waa kelimatu xaqin yuraadu biha baatil waa kelimad xaqoo baail loo jeedo macnaheedu waxay tahay mutuuntan sidii la rabaa loo dhigi karaa ama mutuuntan ha la ijmaaliyo xadiidkan warkiisa hala duuduubo bis kitaabadii tafsiilin lahayd iyo ka hadalkoodana ha layska daayo yacni yaan caqiidadii la fahmi warkaa macnihiisa ta kale waa kuwan a'imada caqiidada wax ka qorayaan umahaatu sita a'imadii alliftay soo maaha waxa arkay caqiidada in wax laga qoraa inay muhim tahay iyagii waa adi maa ka cilmi badan marka kitaabadoodiina waa dheg ta kale fiqhigaba qur-aanka iyo sunnada waa laga qaadan karaa soo maa qur-aanka iyo sunnada fiqiga axkaamta waa laga qaataa maxaa loo qoray kutubaha kutubaha axkaamta oo intaasoo kitaab oo furuuc ah oo xadiidkii ama laga istinbaaday aayadihii maxaa loo qoraya oo laga rabaa waa la yaab kaasna marka waa ogol yihiin middanna ma ogola yacnii qof walbaa qur-aanka iyo sunnada kalama bixi karo adilada dabcan ee yani axkaamta kalama bixi karo waa in loo fududeeyaa marka fiqigiina waa la fududeeyey aadaabtii lafteedii gaar baa loo qoray caqiidadii marka maxaa loo diidaya in gaar loo qoro oo axaadiidtaas macnaheeda dhabta alla ah iftiimiyo qofkaasaa wax ku jiraan waxbuu qarinaa marka ayb ilaa fiqigiiba waa waa waa muxuu u ogolaaday kana u diiday hadday arrintu tahay dad danbaa qoray oo culimadii selafka iska daayey oon waxba ka qorinna waa yeelaynaa warkaasi laakiin taas ma hayno waa kuwaana a'immadii selafka wax ka qorayaan caqiidada oo bukhaari baa ka mida imaam axmedaa ka mida ibnu khuseyma ka mida way badan yihiin wa qaala cabduraxmaan ibnu cafaan cabduraxmaan ibnu cafaan wa huwa sarakhsiyu baqdaad buu degay yarwi can ibni samaak iyo alfudayl bnu ciyaad iyo raqaa'iqda iyo xikaayaadka iyou ka wariyaa min asxaabi alxasan ibni saalix buu ka mid ahaa ayb qaala samictu sufyaana bna cuyaynata sufyaan bnu cuyaynan maqlay buu yihi yaquulu isagoo dhahaya fi sanati sanadkii alatii duriba fiiha almariisiyu sanadkii bishri lmariisi la garaacay marka bishr ilmarisi mar uu maka yimid baa jirtay oo kitaab wuxuu qoray uu ku magacaabay kitaabu tawxiid oo isaga dhanba tacdiil ah nacam sifaadka ilaahay uu ku cadilayo kitaabkaa marka markau qoray waa berigii haaruunu rashiid uu haystay waa ma'muun intuusan xilka qabanin way berigii haaruunu rashiid ayuu maka ku qoray xoog marka sunnada berigaas aaday u muuqatay waa la qabtay marka bishr ilmarisi aad baa loo ihaaneeyey marka waa la garaacay markaas waay marka uu sheegayo ibnu cuyayna waana fii aakhiri xayaatihi ibnu cuyayna waqtiyadii ugu dambeeyey noloshiisay ahayd alimaamu dahabina siyar aclaami nubalaaga juska tobnaad laba boqol iyo kow tarjamada bishri lmarisi wuxuu leeyahay waqad ukhida almarisiyu marisi waa la qabtay buu yidhi fii dowlati rashiid waa kaa marka dahabi baa caddeeyey fii dowlati rashiid haaruun rashiid dowladdiisii wa uhiina waana la ihaaneeyey min ajli maqaalatihi waxaana loo ihaaneeyey warkiisa uu yidhi darteed <coughs> de adduun waa isbedelay marka haruunurashiid markuu tegay oo ma'muun uu madax noqday bishri lmarisi isaga wixii uu qabay in dadka lagu imtixaanaa bilaabatay culimadii nacam imaam axmed iyo buwayti iyo nucaym ibnu xamaad iyo axmed ibnu nasr alkhusaaci iyo culimadii islaamka in mixno looga dhigo oo lagu dhibo qaar lagu dilo kuwa lagu xiro baytulmaalka wixii xaq ay ku lahaayeen loo diido ayaa iska bilaabatay adduun marka maalinba mar xaaladuu joogaa laakiin de ilaahay muxuu yidhi qul kullun mutarabisun fatarabasuu fasataclamuuna man asxaabu siraati sawiyi waman ihtadaa sanadkii marka marisi la garaacay wuxuu yidhi faqaama bnu cuyaynata ibnu cuyayna waa kacay min majlisihi fadhigiisuu ka kacay muqdaban isagoo la caro geliyey faqaala wuxuu yidhi alqur'aanu kalaamu ullah qur-aanku waa ilaahay hadalkiisa qad saxibtu nnaasa dadkii baan la saaxiibay wa adraktuhum waa soo gaaray buu yidhi culimo waaweyn hada camru bnu dinaar waa kan camru bnu dinaar wahada bnu lmunkadir waa kan moxamed bnu lmunkadir xataa dakara mansuuran walacmasha wa miscara bna kidaam intaa uu sheegay faqaala bnu cuyayna ibnu cuyayna wuxuu yidhi qad takalamuu fi lictizaal waxay ku hadleen buu yidhi waxay ka hadleen buu yidhi yani ictizaalkii wاrafdi rafdiga shiicnimada wاlqadari qadarka waamaruu waayna waamaruunaa waxayna amreen biijtinaabi اlqowm inaan dadkaas ka dheeraano marka meeshaa marka hadalkani macnihiisu muxuu yahay waxay ka hadleen buu yidhi ictizaalkii waa radiyeen raafidanimadii bay ka hadleen way radiyeen qadarkii bay ka hadleen bidcat lqadar waa radiyeen marka in bidacda wax laga qoro ama shubhooyinkooda bilcilmi waalcadli waalinsaaf in lagu naqdiyo oo lagu radiyaa eh, waa nusro diinka ilaahay loo nusraynayo leanna diinka la rabo inuu dadka diin u noqdo horta isagoo nadiif oo saafi a ah waa inuu qof walbaa soo gaari karo hadii laakiin diin wax walba lagu darsaday qofku maxaa soo gaaraya marka si aynan taa u dhicin marka in debbi la sameeyaa walidaalika axaadiidtii beentii iyo waxyaabahaas waa laga bixiyey waa laga shaandheeyey dadkii nebiga ku been abuuranayey tafsiirkii sidoo kale axaadiidta nebiga meeshay u socoto iyo sida loo jamcinayo wixii daahirkoodu oo u muuqdo inay iska hor imaanayaan aad baa loogu dadaalay culimadiina marka waa kan ka hadlaya ayb qofku marka hadduu yidhaha anu dhexdhexaad baan iska ahay doodaan socotana ma rabo haddii uu yidhaha dhexdhexaadnimadooda waa madhab kale iyada lafteeda imaa an takuuna maca ahli lxaqi ama ina ahlu baatil macooda tahay laakiin haddaad tiri anu akhyaartan axaadiidtooda waa barana waa dhegeysanaa kitaabadooda laakiin marka mas'ale caqiide ay ka hadlaan waa waa isku soo ururaya haddaad tiraahdeed waa dhib waxaan maqalnaa mararka qaar dad kitaabkan khalqu afcaalilcibaadka hadda aan akrinayna dhahayo in la qoro maba ahayn maxaa laga qoraya in la qoro ma ahayn haddana bukhaariyay akrinaya a qofkaas kale marka waxaa fiican bukhaarigiisuna nuur ma leh faraha in laga qaadan leanna maxaa yeele isagaa raba inuu xukumo bukhaarigiisa uma arkaysi bukhaarigiibu isagii xukumaa adiga bukhaari ma xukumi kartid isaga inuu ku xukumo wa waayahay marka waa amaruunaa waxayna amreen buu yidhi biijtinaabi alqowm dadka inaan ka dheeraano qoladaa qolooyinkaas famaa nacrifu waxa aan aqoonsanno famaa nacrifu yacni ma garanayna dha alqur'aana qur'aanka ilaa kalaam allaahi kalaamka alla un baan garanaynaa inuu yahay waman qaala qofkii yidhaahdo hayra haadaa kan waxaan ahayn fa facalayhi lacnatullaahi lacnada alle korkiisa ha ahaato maa ashbaha hada alqowla alla qowlkan u ekaa biqowli nasaara nasaarada warkooda u ekaa yani nasaarada warkeeda see ugu egyahay waa in la fahmo yani nasaarada da warkoodu wuxuu ugu ekaanayaa ciise waa makhluuq kuwan markaa yacni jahmiyada ah waxay ka dhigayaan waxay leeyihiin ciise waa makhluuq kelmaddii alle inuu yahayna waa la sheegay nafsulkelimana waa isaga mar hadduu makhluuq yahay kelmaddii allana uu yahay idan kelmadda alla waa makhluuq ee iyagu marka ma dhahayaan ciise khuliqa bikelimati llaahi ma dhahayaan jahmiyada ee waxay leeyihiin bal waaba kelmaddii alle mar haddii kelmaddii alle uu yahay makhluuqna yahay ciise idan marka kelmaddii alle waa makhluuq meeshaasi ka dhiraan dhiriyaan nimankan la yidhaahdo jahmiyada nasaaradana a'imatu nasaara waxaa ka mid ah nin la dhihi jiray fashtakiin oo raggooda waaweyn ka mid ah isagana wuxuu dhihi jiray ina allaha dahara fii suurati اlbashari mutaraa'iyan lana kamaa dahara kalaamuhu limuusa fi shajarati ilaahay innaga waa noo soo muuqday sida hadalkiisa muuse uu geedka uga soo muuqday fasawtu lmasmuucu hadalka la maqlayo huwa kalaamullahi waayo wain kaana khalaqahu fii gayrihi gayrkiisba ha ku dhex abuuree ayb shaygan la arkayana wahada almar-iyu huwa allahu wain kaana xalla fii gayrihi waxaan la arkayana waa alle haba galo ilaahay geyrkiisa haba dhex galee marka iyaga jahmiyada iyo nasaarada waxay iskaga ekaanayaan xuluulka marka xuluulka waayahy wa qaala cabdullaahi bnu muxamed waa cabdullahi bnu muxamed almusnadiyu aljucfiyu samictu bna cuyaynata baan maqlay wadakara almarisiy ayuu sheegay fa qaala wuxuu yidhi marka ama wadukira almarisiyu baa la sheegay faqaala wuxuu yidhi maa taquulu duwaybatu waxaan liito adduweyba waa tasgiiru daaba yacnii xoolahan yar waxaan xoolaha ahee yar maxay sheegaysaa buu yidhi oy dhahaysaa marka istihzaa'an bihi wa taxqiiran lisha'nihi shanigiisau yaraynaya xoolo yar buu ka soo qaaday maa taquulu duwaybatu istihzaa'an bihi isagoo ku jeeda ay mustahzi'an bihi ayb ereygan si kalena waa loo soo naqliyaa oo maa taqulu dawiyatu bimacnaa laxmaq midkan doqonka mxuu muxuu dhahayaa iyadoo la dhahayo qaala wuxuu yidhi wasamictum markaa atarkana ajuri fi shariica buu kusoo saaray lalaka-ina sharx usul ictiqaadi ahli sunna khadiib lbaqdaadina taariikh baqdaad ayuu kusoo qaatay sufyaan buuna ka wariyey ibnu cuyayna qaala wasamictu moxamed bna cubaydin ayaan maqlay waa atanafisiy yaquulu jaa-anii dalika alkhabiid midkaas xun ayaa ii yimid waa bishri lmarisi fasa'alanii can xadiiin xadiid buu i low caraftuhu haddaan garan lahaa maa xadadtuhu uma sheegeen bishr ilmarisi baa ii yimid mid kaa xun xadiid buu is-u-aalay cabdullaahi ibnu moxamed baa dhahayo haddaan garanayo uma sheegeen low caraftuhu haddii aan aqoonsanayo haddaan garanayo maa caraftu maa xadadtuhu uma aanan sheegeen xadiid nebi sal ll slam ayb waayahay wa qaala alxumaydiyu xumaydi waa sheekhii bukhaari waa sheekha uu ka warinaya awalu xadiidin fii saxiixihi abu bakr alxumaydi cabdullahi bn zubayr qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna qala xadaanaa xusayn xuseyn bnu cabdiraxmaan can muslim bni subayx ayb wa huwa abuduxaa aada ugu badan yahay kutub sita can shutayr bni shakl can cabdillaahi huwa bnu mascuud qaala maa khalaqa allahu ilaahay ma abuurin min ardin dhul walaa samaa'in samo walaa jannatin janno walaa naarin naar acdama ka weynin badan min allahu laa ilaha ilaa huwa alxayu اlqayuum qaala sufyaan yani waxaa loo qaadan karaa hadda aharkan ilaahay ma abuurin dhul iyo cir iyo janno iyo naar xaggeed wax ka weynin badan allahu laa ilaha illaa huwa alxayu اlqayuum yani waxaad daahirka waxaad u malaynaysaa makhluuqaadkii in la tartan siinayo oo laleeyahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum baa ugu weyn in la dhahayo qofku marka wuxuu isleeyahy tolow marka allahu laa ilaha illa huwa alxayu اlqayuum miyaa makhluuq ah marka qaala sufyaan marka ibnu cuyayna wuxuu yihi tafsiiruhu xadiidkan tafsiirkiisu wuxuu yahay yani hadalkan iyo aharkan ibnu mascuud ana kula shayin shay kastaa makhluuqun waa makhluuq wa kalaamuhu ilaahay hadalkiisana acdamu min khalqihi makhluuqiisa waa ka weyn yahay ilaahay hadalkiisa makhluuqiisa waa ka weyn yahay maxaa yeelay makhluuqu hadalka alleyba ku abuurmeen oy ku samaysmeen marka hadalka alle waa ka weyn yahay makhluuq maba ahanba makhluuq waaba ka weyn yahay liannahu maxaa yeelay inamaa yaquulu lishay-i ilaahay shayga wuxuu u dhahaa markuu abuurayo kun ahaw fayakuunu waa ahaanaya shaygi falaa yakuunu shay-un shay ma noqonaayo haddaba acdama mid ka weynin badan mimaa wax yakuunu ou ahaanayo bihi yacnii shaygaa sababtiisa mimaa yakuunu mimaa shayga shay yakuunu ou ahaanayo alkhalqu khalqigu bihi isaga uu ku ahaanayo sababkiisa ayib haddaba marka shay ma ahaanayo markaa yacnii wixii laga abuuray inuu ka weyn yahay falaa yakunu shay-un shay ma ahaanayo acdama mid ka weynin badan mima yakunu lkhalqu bihi waxa khalqigu ay ku ahaadaan yani shayna ka weynaan maayo marka ayb wlqur'aanu qur'aankuna kalaamullaahi waa ilaahay hadalkiisa waa sida yani kuntaas maadaama ay hadal alla tahay qur-aankuna hadal allow marka hadalka ilaahay subxaanahu watacaalana ee khalqiga isagaa ka weyn leanna khalqiga hadalka ilaahay baaba lagu abuurayba ayb inamaa amruhu ida araada shaya an yaquula lahu kun fayakuun haddii marka la yidhaha kun waa makhluuq wixii ku samaysmayna waa makhluuq makhluuq makhluuq sameeyey unbaa lagu jiraa maanta dhan marka yaa weyn marka labo yani makhluuqii iyo wixii lagu sameeyey makhluuqa labadooda kee weyn marka wuxuu lagu sameeyaa weyn wuxuu lagu sameeyeyna waa maxay waa kunta ilaahay yidhi waay meeshaan aharkan hadalkan marka sufyaan bnu cuyayna alimaamu tirmidina waa keenay kitaabu fadaa'il اlqur'aan abwaabu fadaa'il اlqur'aan uu ku keenay aharkan ibnu mascuud markuu keenay wuxuu ku fasiray hadalkan ibnu cuyayna ayb yani waxaan ujeedaa marka u fiirsada haddii la yidhaha axaadiidta oo mujarada ah ha la akhristo qur-aanka oo mujarad ah ha la akhristo kutubahan iyo aqwaashan laga dhahayo caqiidada iyo lagu cadaynayana ha la dhaafo hadalkan ibnu mascuud hadda see loo fahmi lahayn dhul iyo cir iyo wax ilaahay abuuray yacni wax ka weyn allahu laa ilaha ila huwa alxayu alqayuum ma jirto yacni makhluuqa inay iyada ugu weyntaha loo qaadan lahaa meeshaana waxaa kasoo baxaya waxaan caqiidadan gaalnimada waaye la dhahayaa kasoo baxaya mana tusaayo warka ibnu mascuud sidaas idan marka kutub caqiido waa loo baahan yahay walidalika marka a'imada qaarkood waxay u baahdaan inay sharxaan waxaan shaki maadaama ay qumuud iyo uu ku jiro inay sharxaan ay u baahdaan sidaa darteed buu tirmidi u sharxay hadalkan hadalka ibnu cuyeynana oo u keenay ayb ayb qaala zuhayrun الsijistaaniy bacdi nusaq waxay qorayaan meeshan marka asalka sakhtiyaani baa ku taalo laakiin tarjamada ninkani waa sijistaani ayb waana zuhayr bnu nucaym albaabiy asaluuliy alcijliy abu cabdiraxmaan asijistaaniy ayaa la yidhaahdaa towfiiqiisana culimada qaar baa laga soo guuriyey ayb qaala samictu sallaama bna abi muiic baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya aljahmiyatu kufaarun jahmiyadu waa gaalo wa qaala cabdulxamiid cabdulxamiid waxa uu yidhi cabdulxamiidkan markaa waa cabdulxamiid ibnu cabdiraxmaan abu yaxya alximaani jahmun kaafirun biاllahi اlcadiim jahmu bnu safwaan waa gaal ilaahay ku kufriyey hadalkan kadib marka wuxuu gelayaa masaa'il kale oo haddana caqiido kaleoo jahmiyadu ay qabtay oo iimaanka ay ka qabtay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed